بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى البغاة هذه تني أحكام البغاة kuwii ka xadgudbay oo xukuumadii iyo dowlad jirta ku xadgudbay axkaamtoodii halkan sheekha raximah allahu tacaala wuxuu uga hadlay qoladan la yidhaaho buqaadda iyo diinta islaamku axkaamta ay ka dejisay iyo dowladda marka sharciga ah ee jirta sida ay ula dhaqmayso qoladaa la yidhaaho buqaadda albuqaatu buqaatu luqatan min luqatin xagga luqada humulmujaawisuuna waa kuwii ka gudbay lilxaddi xadkii sharciga ahaa kuwii ka gudbay kuwaasa waxaa la yidhaha luqa alcarabiya buuqaad qof walba ee xadgudub samaysa ayaa luqada carabigu waxay u taqaanaa buuqaad wa sharcan min sharcin xagga sharcigana muslimuuna waa dad muslimiin ah muslimiintaas oo mukhaalifuuna khilaafay lil imaami madaxweynaha sharciga ah ee waddanka ka jira khilaafay bitaawiilin fasiraad iyo marmarsimona ku khilaafay madaxweynihii sharciga ahee jiray taawiilkaas oo baadilin ee baadila waxba aan ka jirin dannan min dannin malana ku khilaafay oo ay u malaynayaan bisixati haada taawiil fasiraadda iyo marmarsimaha dowladda ay ku khilaafayaan inay saxan tahay ayay iyagu u malayn laakiin xaqiiqadu sax ma ahan wa shawkatin maca shawkatin awood micigeedana madaxweynihii khilaafay awooddaasoo lahum nimankan buqaadda u sugnaatay maca daalika awoodna way leeyihiinoo waa jamaaco hubaysan kuwaasaa sharcigu wuxuu u yaqaanaa albuqaad buqaadda sheekhu wuxuu ku yidhi raximahu llahu tacaala sharciga islaamku wuxuu u yaqaanaa muslimuun waa dad horta muslimiin ah oo ahlu towxiidow muslimiintaasoo mukhaalifuuna lilimaami madaxweynihii sharciga ah oo jiray ka soo horjeestay oo khilaafay madaxweynaha waxay ku khilaafeen bi-an kharajuu can daacatihi madaxweynaha daacadiisii ayay isaga bixeen haddii madaxweynuhu amar uu soo rogo oo dalka uu amar ku soo rogo iyo shacabka amarkaas waxay ku samaynayaan tamarud way ka hor imanayaan oo amarkaas waxay leeyihiin mabana saamaynayo maba u oqoonsaninba inuu madaxweyne sharciga yahay ma oqoonsanin ayay leeyihin bicadami inqiyaadihim lahu madaxweynihiina uma hoggaansamayaan wax walba oo uu sheego maba oqoonsanaba dowladdii sharciga ahayd ee jirtay bitaawiilin maca taawiilin fasiraad micigeedii ayay madaxweynihii ay ku khilaafeen taawiilkaasoo baadilin ee baadil ah taawiilka waxaa loola jeedaa marmarsimawo marmarsimay sheeganayaan marmarsimahaasoo aan waxba ka jirin walidaalika qolada buqaadda ah waxay sheeganayaan xuquuq aan waxba ka jirin oy madaxweynaha ay ku sheeganayaan ama waxay sheeganayaan asbaab ay dowladda ku khilaafayaan asbaabtaasna iyagu ay aaminsan yihiin inay tahay asbaab xaqa laakiin xaqiiqada markii sharciga islaamka loo bandhigo uu yahay waxa ay sheeganayaan oo dhan wax baadil ah wa shawkatin maca shawkatin awood micigeeda awooddaasoo lahum ayaga u sugnaatay maca daalika waxaa kaloo shardiga ah, nimankan marka buuqaad ay noqonayaan waa inay hubaysan yihiinna waa shardi qoladan marka buqaadda ah farqiga u dhexeeya albuqaad waalkhawaarij buqaadda iyo khawaarijta farqi ayaa u dhexeeya maxaa yeele sheekhu khawaarijtana wuu ka hadli doonaa oo baab cusub ayaa inoo soo socda oo ka sheekayn doona axkaamu lkhawaarij khawaarij iyo waxay yihiin marka nimanka buqaadda iyo khawaarijta farqiga u dhexeeya waxaa weeye kuwan buqaadda ahi iyagu cidna ma gaalaysiinayaan cid gaalaysiin maayaan dowladdaasay ka hor yimaadeen waa mucaarad hubaysan dad mucaarad ee dowladda yacni dhan ka soo horjeeda oo haddana burcadee hubaysan weeyo dowladdu hadday tillaab soo qaado yacni diyaar u ah inay la dagaalamaan oo dhiig ay daadiyaan laakiin niman takfiiriyiina ma ahan oo dowladdii ma gaalaysiinayaan oo shacabkii ma gaalaysiinayaan laakiin waa mucaarad wax tabanaya marmarsimo ayay dowladdiina ku khilaafayaan marmarsimahaasna marmarsimo baadila wey laakiin iyagu waxay u malaynayaan marmarsimahaasi inuu yahay sharci qitaalu lbuqaati haadihi tani axkaamu qitaali lbuqaati kuwii xadgudbay dagaalkoodii dagaalkaas axkaamtiisii halkan sheekhu wuxuu uga hadli raximah ullahu tacaala dadkan mutamaridiinta ah ee dowladdii sharciga aheed ee waddanka ka jirtay ka hor yimid madaxweynihiina ka hor yimid in lala dagaalamo iyo habka loola dagaalamayo habka loola dagaalamayo iyo diinta islaamku inay jidaysay dadka in laga hortago oo lala dagaalamo qitaalu lbuqaati kuwii xadgudbay dagaalkoodii waajibun waa waajib leanna wuxuu waajib ku yahay waxay waddankii ka samaynayaan amni darro amni darray waddankii ka samaynayaan waxay haddana faafinayaan in dowlad sharciya jirta laga hor iman karo fikraddaas xun ayay dadkii mujtamacii ay ku dhex faafinayaan maca daalika haddana waxay samaynayaan amni darrana way samaynayaanoo cid walba oo meelaha ay qabsadeen deggan waxay ka dhaadhacsiinayaan dowladdii in laga hor yimaado marka waxaa jamaaco mutamaridiina oo cudur ku beeraya dadkii shacabka ahaa iyaguna hubaysanoo waxlaynaya qitaalu lbuqaati kuwa xadgudbay dagaalkoodu waajibun waa waajib bimaa shayna lagula dagaalamo shaygaasoo laa yacumu aan camimaynin albuqaata kuwii buqaadda ahaa hub aan ibaado ku samaynaynin oon dabar goynaynin ayaa lagula dagaalama yacnii sharciyan ma ogolo maadaama nimanku niman muslimiina ay yihiin in markaa la cirib gooyo oo hub iyaga dhan dabar gooya lagu sii daayo sharcigu ma ogola yacni waa waxaa lagu xanuunjinaa dagaal iyaga xanuunjiya naafeeya hubka ka dhiga ayaa lagula wajihiy oo lala qaabili laakiin iyaga dhan lama cirib tirayo hub oo cirib tira ma lagula dagaalamay walaa yuqtalu lamana dilayo asiiruhum nimankan buqaadda ah ee mucaaradkan hubaysan kii laga soo qafaalana lama dilayo isagoo nool haddii gacanta lagu soo dhigo qof iyaga ka mida ma la dilayo bal yacnii xabsiyaa la dhigi shubhooyinka iyo waxyaalaha afkaarta khaldan ee dowladda sharciga uu ka aaminsan yahay ayaa markaas laga tirtiri maskaxdiisii laakiin lama dilayo haddii nolol qof iyaga ka mida lagu sii qabto laakiin maca daalika qofka lasoo qafaalo iyaga laga soo qafaalay inkastoo sharcigu uusan ogolayn in la dilo haddana ma la sii daynayo oo lama dhahayo qoladii aad ka timid ee lagaa soo qabsaday iyagana ku dhex milan ma la dhahayo dowladda way haynaysaa ilaa uu markaa fikraddiisa ka laabto oo uu ka toobad keeno dowladdu xabsiga ku hayd maani asiirka haddii inta la qabto haddana la sii daayo dee dagaalkii maxaa laga faa'iiday kii walboo nooloo la qabto haddii iyagii dib uu ugu laabanayo oon xabsi la gelinaynin oo aan la dhaqan celinaynin maxaa laga faa'iiday dagaalkii lagu qaadaya marka waa la haynaa asiirka gacantaa lagu hayn walaa mudbiruhum koodii daba jeediyey oo cararana lama dilayo buqaadda nin ka mida dagaalka iyadoo lagu jiro qoladii cararta oo dagaalka intay u adkaysan weyso cararta ma la dilayo waxba lama dilayo marba hadduu cararay walaa yudafafu mana la dhammaystirayo calaa jariixihim jariixi lbuqaad buqaaddaa midkooda laga dhaawacayna lama dhammaystirayo dagaalkii markii lagu qaaday mucaaradkii hubaysnaa qof dhaawac ah oo dhaawacoo la qabtay lama dhammaystirayo oo lama dhahayo maadaama uu dhaawac yahay aanu dhammaystirno sharcigu ma ogola waa axkaamta buqaadda diintu ay ka dejisay walaa yustacmalu mana la isticmaalayo maa ay silaax hubkii lama isticmaalayo hubkaasoo ukhida minhum ayaga laga qaaday haddii mucaaradkan hubaysanee dowladdii ka hor yimid lala dagaalamo oo hubl iyo gaadiid laga soo qabsado hubka iyo gaadiidkaas looma adeegsanayo dib iyagii in lagula dagaalamo bal hubkooda meelaa loo dhigi meelaa loo hayn lacalla haddii fikraddan khaldan ay ka soo toobad keenaan hubka iyagaa qaadanaya iyagaa iskale waxaan hadday ka toobad keenaan oo khaladkan ay ka soo laabtaan ee iyagii ma loo adeegsanayo fii xarbin aw hayrihi dagaalna looma adeegsan karo hubkii laga soo qabtay wax kalena looma adeegsan karo ilaa daruura inay timaado mooyeen daruuradaas maxaa ka mid a ah? hub kaloo lagula dagaalamo nimankan mucaaradkan hubaysan haddii la waayo dee hubkii iyaga laga soo qabsaday dib waa lagula dagaalami karaa haddii dowladdii sharciga ahayd ay weyso hub kale ay kula dagaalanto hadday weyso koodii dib ugu celi ay kula dagaalami marka haddii daruura ay timaado wa yuraddu waa la celiyaa maa ukhida minhum wixii iyaga laga soo qaatay waa lo celin bacda amni sharihim nimanka buqaaddaa shartooda shartaa ka aamin noqoshadiisa ka bacdina wixii laga soo qaatay oo huba dibaa loogu celi haddii shartoodii laga aamin noqdo oo tusaale ahaan la jebiyo ama iyagiiba ay toobad keenaan oo shacabka ay iska soo dhex galaan oo dhibkii shacabka iyo dowladda ay ku hayeen ay faraha ay ka qaadaan markaas waxaa dib loogu celinaa wixii laga qaatay ama hub ha noqoto ama gaadiid ha noqdo ama hanti ha noqdo wixii gacanta looga dhigay oo dhan hadday toobad keenaan oo shartooda laga aamin noqdo ayagaa gacanta laga saaray liannahu milkigoodii oo iyagaa iskale marka axkaamtaas ayaa lagula tacaamuli oo lagula dhaqmi mucaarad hubaysan oo dowlad sharci ah ku soo baxay oo mutamaridiin ah haddii ay jiraan alkhawaariju haadihi midani axkaamu alkhawaarij kooxda khawaarijta ah axkaamtoodii halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu ka gudageli khawaarijta iyo diintu waxa ay ka qabto nimankan marka khawaarijta sheekhu raximah ullahu tacaala uu tacriifin doonaa uu qeexi doonaa maxay diintu u taqaanaa alkhawaarij alkhawaariju kooxdan khawaarijta ah qowmun waa qoom qoomkaasoo muslimuuna ee muslimiina ahlu towxiid ah qoomkaasoo yukafiruuna gaalaysiiya murtakiba alkabiirati dembiga weyn qofka ku dhacay oo koray dembi weyn qofkii koray oo sameeyey way iska gaalaysiinayaanoo gaalaysiintaa u fudud taarikuuna liljamaacati ay jamaacati alislaam jamaacadii muslimiinta iyo dowladdoodiina kuwo ka tegay oo jamaaco gooni ah ayay iyagu samaysteenoo iyagan dadka wixii ka soo haray umaba yaqaanaan islaam saxan ama dad mu'miniinahoo saxan inay yihiin uma yaqaanaan kaasaa marka sharciga islaamku wuxuu u yaqaan alkhawaarij marka halkaa waxaanu ka ogaanaynaa farqiga u dhexeeya albuqaad waalkhawaarij buqaadku waxaa weeye iyagu mabda' diini ah ama fikrad diineed maba wataanba waa koox mucaarid iska hubaysan siyaasiyiin ah dowladdii wax ka tabanaya laakiin waxa ay ka tabanayaan uu yahay waxaan waxba ka jirin marmarsimo iyo ta'wiil baadil ah ayay iyagu haystaan laakiin iyaga la saxan iyaga maladooda markii la fiiriyo ula saxayo kuwaas marka buqaada la yidhaaho waa niman siyaasiyiin ah oo dowladdii iyo maaragtaa ka hor yimid oo mucaarad hubaysan ah xukunkoodii waana soo qaadan qoladan marka khawaarijta la yidhaha iyagu waxay ka duulayaan fikrad diineed fikrad diineed ay ka duulayaanoo waxaa calaamaadkooda ka mid noqonaya dembi kabiiraha qofku hadduu ku dhaco macsiyo kabiiraah ee weyn sida xatooyo iyo zino iyo waxyaalaha qofku hadduu ku dhaco waxay u aqoon jireen in qofkani uu yahay gaal waa gaalaysinayaan qofka dembiyada waaweyn ku dhaca taarikuuna liljamaaca jamaacadiina way ka tageen oo jamaacadii way ka tageen jamaacadii muslimiinta way khilaafeen oo waxa weeye dadkii muslimiinta ahaa umaba yaqaanaan islaam saxan inay yihiin uma yaqaanaan dadkii kale ee muslimiinta ahaa walidaalika imaamu lbukhaari raximah llahu tacaala markuu marayo kitaabu lkhawaarij markuu marayo baabkaas wuxuu soo guurinaa hadalkii cabdulaahi bni cumar cabdulaahi bni cumar ayaa wuxuu dhihi jiray hum shiraaru lkhalq nimankan kooxdan khawaarijta ah khalqiga ilaahay kuwa ugu sharta badan wey saasuu imaam albukhaari uu saxiixiisa uu ku wariyey shiraaru lkhalqi khalqiga ilaahay kuwa ugu sharta badan wayuu yiri wuxuu marka ku cileeyey cabdulahi bni cumar wuxuu yihi indalaquu ilaa aayaati nasalat cala alkufaar fajcaluuha cala almuslimiin waxay samaynayaan uu yidhi oo afkaartooda ka mid ah cabdullaahi bni cumar aayadihii gaalada ka hadlayey oo gaalada yacni ka sheekeynayey ayay waxay ku dabakhayaan dadka muslimiinta ah aayaduhuna waxay ka hadlayeen oo lagu talagalaba dad kufaara iyo dad murtadiina ah iyo qoladaasa aayaduhu ay ka hadlayeen aayadihii marka dadka murtadiinta ka hadlayey ayay waxay ku xambaarayaan dadkii muslimiinta ahaa ayay ku fasirayaan saasuu marka cabdullahi bn cumar wuxuu ku tilmaamay shiraaru lkhalq khalqiga ku ugu sharta badan ay yihiin midda kale uma yaqaanaan qof ayaga ka soo haray inuu islaam yahay ama uu muslim saxa inuu yahay uma yaqaanaan khawaarijta waxayna soo baxeen xilligii sayidina cali bn abi aalib ayay soo baxeen sayidina cali bn abi aalibna wuu naafeeyey oo aad ula dagaalamay dad badan ayuu ka dilay isagaaba jebiyaba shawkadoodii iyo awooddoodii isagaa jebiyo naafeeyey sayidina cali bn abi aalib markii dambena way dileen ugu dambaystii ugu dambeysana sayidina cali ayay dileen waxayna gaalaysiiyeen saxaabadoo dhan ayay u yaqaaneen inay gaalo yihiin wixii ayaga ka soo horjeeda oo dhan ayay sidaa ay ku gaalaysiiyeen walidaalika nin la dhihi jiray cabdiraxmaan bnu muljim oo sayidina cali dilay ayaa markii sayid cali ay dileen khawaarijtu ayaa waxaa gabay la istaagay nin la dhihi jiray cimraan ibnu xitaan asaduusi gabaygaas marka wuxuu rabaa inuu ku ammaano gacanku dhiiglihii dilay caliy bni abi aalib gacanku dhiiglihii caliy bni abi aalib dilay waaxid min alcasharati almubashariin biljanna oo dadkii nabigu jannada ugu bishaareeyey sala allahu wasalam wbaaraka caleyh ayay gaalaysiiyeen oo haddana ay aaminsanaayeen inay dhiiggooda ilaahay ugu dhowaanayaan marka gabay uu ku ammaanayo gacankudhiiglihii ayuu tiliyey cimraan ibnu xitaan asaduusi yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ilaa liyabluqa min di lcashi ridwaana inii laadkuruhu inii la axsabuhu faadkuruhu awfa annaasi miisaana wuxuu leeyay ninkan cimraan ibnu xidaan yaa darbatan min taqiy garaacaas sayd cali lagu dhuftay wuxuu ahaa garaac ka yimid nin ilaahay ka baqaya gacankudhiglihii wuxuu leeyahay nin taqi ahaa waa ninkii sayd cali dilay maa araada bihaa ulama jeedo garaaca sayd cali u dilay ilaa liyabluqa min dilcarshi ridwaana allaha carshiga u saaxiibkaa inuu ka raali noqdo ayuu sayd cali u dilay buu yidhi marka wuxuu yidhi innii la adkuruhu fa axsabuhu awfa albariyati cinda allaahi miisaana waxaan ku xasuusanaa uu yidhi ninkaa cali dilay aakhiro wuxuu imaanuu yidhi ninka ugu cibaadada culus oo ugu miisaanka culus ayuu aakhiro imanu oo uu soo istaagi ninka ugu miisaanka culusoo uguba cibaadada badan ayuu imanaah innii la adkuruhu yowma faaxsabuhu owfa albariyati cinda allaahi miisaana marka fikradda khawaarijtu saasay ahaayeen oo xataa waxay gaalaysiin jireen alcasharatu albashariin biljanna dadkii jannada nabigu ugu bishaareeyey sala allahu caleyh wasalam ay gaalaysiiyeen oo ay gaalo u yaqaaneen oo xataa ay aaminsanaayeen in dhiigooda ilaahay ay ugu dhowaanayaan marka kooxdaas weeye waxaa laga hadlayo alkhawaarij uu kitaabka uu ka hadlayo qitaalu lkhawaarij haadihi midani axkaamu qitaali lkhawaarij kooxda khawaarijta dagaalkoodii dagaalkaas axkaamtiisii halkan wuxuu uga hadlay sheekhu raximah llahu tacaala iyaga qaabka loola dagaalamayo iyo diintu waxa ay ka dejisay dagaalka lala dagaalamayo khawaarijta qitaalu lkhawaarijdi khawaarijtan dagaalkooda lala dagaalamo waajibun waa waajib in qaatalunaa hadday anaga nala dagaalamaan hadday muslimiintii laynayaan oo ay hubaysan yihiin in lala dagaalamo waa waajib diini ah si markaas ummaddii looga difaaco shartoodii diintana looga difaaco shubuhaadka iyo sida khaldan oo diintii ay u fasirayaan si marka dadkii looga qamciyo oo looga difaaco ow amase kharajuu khawaarijtu ay ka baxaan can qabdatinaa ay can amrina annaga amarkeenna iyo daacadeenna waa dowladdii dhisnayd dowladdii dhisnayd amarkee iyo daacadii dowladda hadday ka baxaan amaba ay hubaysan yihiin oo dagaalba ay nagu soo qaadayaan waa waajib diini ah marka waajib diiniya wey markaa in lala dagaalamo wa xukmuhum xukmu lkhawaarij nimankan khawaarijta ah xukunkoodu kalbuqaati ka xukmi lbuqaat kuwii buqaadahayo hadda aanu soo marno xadgudbay xukumkoodoo kale wey oo xukunkoodoo kale loola jeedo ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni haddii hub iyaga laga qaato hubkoodii lama isticmaalayo bal waxaa la sugay ilaa ay ka toobad keenaan haddii mid dhaawaca laga qabto dhaawacii lama dhammaystirayo waa la wacyigelin si shubhada iyo waxyaalaha khaldan uu aaminsan yahay si looga dhaadhacsiiyo caqiide saxan lagu wacyigeliyo waa sidii hadda aanu soo marnay buqaadii ayaa loola dhaqmo wa ilaa ay in lam yuqaatiluuna haddaysan nala dagaalamayn walam yakhrujuu can qabdatina dowladda amarkeedana kama baxayaan muslimiintiina dagaal kuma soo qaadayaanoo maba hubaysnaba fikraddaa khaldan iyo caqiidadii khaldan way aaminsan yihiin laakiin niman hubaysanoo dowladdii iyo shacabkii laynaya ma ahan fakayru jaa-isin faqitaaluhu markaa in la laayo oo lala dagaalamo ayru jaa-isin mid bannaan hayrkiisu ma bannaana markaa in la laayo lala dagaalamo hadday iska yihiin dad uun maaragtaa fikradda iyo caqiide khaldan iska wata laakiin aysan hubaysnayn oo cidna aysan dhibaataynaynin dee markaas waa la wacyigelinoo caqiidada khaldan ayaa laga wacyigelina waxyaalihii shubahaadka ah ee khaladkan ku xambaaray ayaa laga wacyigelina laakiin ma la dilayo maadaama aysan dad dilaynin oo aysan hubaysnayn aljihaadu haadihi tani axkaamu اljihaad waa jihaadka axkaamtiisii halkan sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadlay jihaadka iyo axkaamta diintu ay ka dejisay aljihaadu jihaadku huwa alqitaalu waa dagaal fii sabiili اllaah jidka ilaahay in gaalada lagula dagaalamo kaasa waxaa la yidhaha jihaad jihaadkana waxaa tacriifiyey oo xadeeyey waxa uu yahay nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayhi xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen ayuu nabigu wuxuu ku yihi salى اllahu waslm wbaaraka calayhi man qaatala litakuuna kelimat اllahi hiy alculyaa fahuwa fii sabiili اllah qofkii u dagaalama litakuuna kelimat اllahi hiy alculyaa kelimada ilaahay inay sarrayso oo towxiidkii iyo diintii iyo xaqu inuu sarreeyo qofkii u dagaalamaya fa huwa fii sabiili اllah kaasaa fii sabiili illaahi ku dagaalamayu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam waxaa ku baxay markaa man qaatala litakuuna kelimatu llaahi alculyaa markuu nabigu yihi sala allahu calayh wasalam waxaa halkaa ku baxay man qaatala lixamiya wa casabiya qofkii qabyaalad iyo qabiil iyo ku dagaalama fa huwa fii sabiili shaydaan fii sabiili kuma dagaalamayee fii sabiili shaydaan ayuu ku dagaalamay waxaa la mida ah, man qaatala lixisbiyatin walijamaaca qofkii xisbi iyo jamaaca difaaciisa u dagaalamaya laa difaac fii sabiili illah oo towxiidka aad kor yeeshid ulojeedadiisu ma ahane jamaaco iyo xisbi ayuu u dagaalami fa huwa fii sabiili shayطaan isaguna markaa waddadii shaydaanka ayuu hayaaho waddadii shaydaanku ku dagaalamayo yacni waa waddadii shaydaanka maadaama uu hayo fa huwa min ahli naar ahlu naarku markaa ka mid noqon marka jihaadka macnihiisa waxaa weeye waa ilaahay dartii qofku fii sabiili illaahi uu ku dagaalamo dadka uu la dagaalamayana ay yihiin gaalo gaalo waa inay yihiin amaa dadan gaalo ahayn haddaad dagaal ku qaadid oo dad ahlu towxiid ah ee muslimiina aada la dagaalamaysid dee adigaa naar ku gelaya markaas adigaa naar ku gelaya jihaad waxaa la yidhaahaa waa qofku inuu gaalo kula dagaalamo gaalada nafteedana niyadda uu kula dagaalamayo ay tahay litakuuna kelimatullaahi hiya alculya xukm اljihaadi haadaa midkani xukmuljihaadi waa jihaadka xukunkiisa xukmuljihaadi jihaadka xukunkiisu alwujuubu waa waajib jihaadka xukunkiisu waajib kifaayatan min kifaaya iska kaafinta ayuu waajib uu ku yahay cala lmuslimiina dadka muslimiinta ah ayuuna waajib ku yahay fardulkifaaya fardulkifaaya weeye dadka yani gaaladu haddaysan iyaga annaga dagaal nagu soo qaadaynin oo waddamadii islaamka aysan soo weeraraynin laakiin ay damacsan yihiin inayna soo weeraraan in markaa wadamadooda lagu weeraro oo waddankooda dagaal lagula qaado waa fardulkifaayo fardulkifaayo maxaa loola jeedaa yacni muslimiinta qaybo ka mid a ah hadday waajibka u istaagaan inta kale waajibka waa ka dhacay laakiin muslimiintii haddii jihaadkii ka wada fadhiistaan oo cid gaaladii yani gacan u qaadaba la waayo muslimiinta kulligood waa wada dembaabayaan markaas cala lmuslimiina muslimiinta ayuu waajib ku yahay jihaadku muslimiintaasoo adukuuri ee ragga ah raggii layidhi maxaa baxay haweenkii waajib kuma ahan muslimiintaasoo albaaliqiina ee qaangaar ah caruurtii waajib kuma ahan muslimiintaasoo alcuqalaa ee caqliga lahaa waxaa ku baxay dadkii waalnaa iyagu waa marfuuculqalam waxba looma qoro muslimiintaasoo alaxraari ee xorka ahaa waxaa ku baxay addoommadii waajib kuma aha jihaadku muslimiintaasoo almustadiiciina ee awooday almustadiiciin layidhi maxaa baxay qofkaan awood u lahayn maalan waa naafo ama waa indhoole ama waaba iska xanuunsan yahda kaa isagana jihaadku waajibku ma aha kulla caamin sanad kasta ayuu fardu sanad walba gaaladii in jihaad lagu qaado waa fardulkifaaya fii maa iladii kii ayuu fardulkifaaye uu ku yahay jihaadku idaa kaana alkufaaru gaaladu bibilaadihim dhulalkooda hadday ahaadeen haddii dhulkooda ay joogaan oo waddamadii muslimiinta aysan soo gelin laakiin dad xarbiyiina ay xugun ahaan yihiin oo dad dagaal kala dhexeeyo muslimiintii ay yihiin laakiin weli aysanna soo aadin oo magaaladooda iyo dhulkooda ay joogaan jihaadku markaa fardul fardulkifaaya muslimiinta oo dhan hadday dayacaan kulligooda wada dambaabaya jamaaco muslimiinta ka mid ah hadday u istaagaanna inta kale dembigii wuu ka dhacay wa caynan min caynin waa waajib fardu cayn ah oo shakhsi kasta jihaadka laga rabo calaa ahli baldatin magaalada ahalkeedu jihaadku fardu cayn ku yahay baldadaasoo dakhalahaa magaaladaas alkufaaru gaaladu ay soo galeen laakiin haddii gaan magaalada qofku uu ku nool yahay muslimkaahi gaalku uu ku soo galo dagaal dagaal hadduu ku soo galo shakhsi kasta ayuu waajib ku yahay sida salaadoo kale sida salaadu shaksi walba ay waajib ugu tahay oo aysan suurtagelaynin in la yidhaaho salaada kooxaa dukatay jamaacada intii ka soo hartana dembigii uu ka dhacay si aysan suurtogal u ahayn ayaa haddii gaaladu dhulal muslimiinta ka mid a ah, haddii ay soo galaan shaksi walba ayaa jihaadku wuxuu ku noqonaa fardulcayn wa caynan min caynin farducayn ayuu jihaadku u noqon calaa ahli baldatin magaalada ahalkeedu farducayn ku yahay magaaladaasoo dakhalaha alkufaaru gaaladu ay soo galeen wa calaa man duul dushoodana farducaynu ku yahay jihaadku duulkaasoo duuna masaafati qasrin masaafatu qasrin meel ka sokeeya ahaaday duulkaasoo minhaa masaafatu qasrigaasoo minhaa min albalda magaalada xaggeeda ka ahaato magaalada masaafatulqasri meel ka sokaysa wixii degan iyagana farducaynu ku yahay yacni sheekhulijeedada hadalkan uu ka leeyahay waxaa weeye magaaladan gaaladu markii ay soo galaan magaaladaa wixii degan oo dhan farducaynu ku yahay jihaadku waxaa kaloo la mid ah dadkii masaafatulqasri meel uga sokeeya magaaladaas degan masaafatulqasri meel uga sokeeya ulojeedada laga leeyahay waxaa weye waa sagaashan kilomitr wax ka yar ay magaalada qofkaasi u jiraan sagaashan kilomitr wax ka yar haddii magaaladii gaaladu ay soo galeen ay kuu jirto ood degan tahay magaaladaas waxaa waajib noqonaysa magaalada inaad wax ka difaacdo leannu masaafatulqasri meel uga sokaysa haddaad magaaladaa degan tahay adoo deganay la maadaama salaaddii aadan gaabin karin maadaama salaaddii magaaladan haddii laga soo safro ama aduguba magaalada aad u safartid salaaddii ma gaabin kartid leannu masaafatulqasri waad ka sokaysaa meeshii salaadda lagu gaabin jiray meel ka sokaysaa deganta marka maxaad la tahay adigoo magaaladii degan oo kale aad ka xugu noqon jihaadku markaa wuxuu kugu noqon fardu cayn maa yahbutu lilasiir haadaa midkani maa yuladii kiw yahbutu huwa maagu sugnaanaya lilasiiri ruuxii lasoo qafaalay oo gaalada laga soo qafaalay wixii u sugnaan lahaa ayuu ka hadlay sheekhu raximah llahu tacaala asiirkan ujeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye gaalada haddii dad laga soo qafaalo nool nool see la yeeli dadkaas seeloo see loola dhaqmo al asiiru ruuxa lasoo qafaalay ruuxaasoo annaaqisu ee naaqis ah min alkufaari gaalada xaggooda laga soo qafaalay bisiban yaraan iyo saqiirtinimo naaqis ku noqday waa saqiir gaalada laga soo qabtay ow junuunin ama waalli ayuu naaqis ku yahay waa ruux waalan oo gaalada laga soo qabto gaala oo amase unuuhatin ama dhedignimo uu naaqis ku yahayo waa haweenay gaalada laga soo qafaalay haweenkii gaalada oo lasoo qabtay ow amase riqin ama addoonnimo ayuu naaqis ku yahayo waa addoon gaalada laga soo qabtay dadka noocaasoo kale ah yasiiru wuxuu ahaanaa haada al ruuxa noocaasoo lasoo qafaalay raqiiqan addoonuu noqona binafsi alasri qafaalka naftiisa saasuu addoonku noqonaa gacanku dhigidda gacanta lagu dhigay saasuuba addoonku yahay oo muslimiintii ayaa addoonsanaya oo dadka muslimiinta addoonsanayaan waxaa weeye ruux saqiira ayaa lasoo qafaalay oo gaaladii laga soo qafaalay ruux waalan ayaa laga soo qafaalay gaaladii haween ayaa laga soo qafaalay gaaladii ama addoon iyagu ay addoonsan jireen ayaa laga soo qafaalay intaasoo dhan waxay addoon ku noqonayaan gacan ku dhigidda gacan ku dhigidda iyaga gacanta lagu dhigay ayay addoon noqonayaan hadhow markaa qofka imaamka ah ama madaxweynaha ama wakiilkiisa ayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu dadkan u qaybiyo dadkii mujaahidiinta ahaa mujaahidiintii addoommadaas loo qaybina kii laba kusoo aado kii saddex kusoo aado kii afar kusoo aado waa sidii uun qismadii loogu talagalay mujaahidiinta qof walba kii kusoo aada ayaa markaas si xaqa uu ugu qaybin madaxweynuhu walkaamilu qofka kaamilka ah ee dhammaystiran bibuluuqin qaangaar ku kaamil noqday wa caqlin caqli ku kaamil noqday wadukuuratin ninnimo ku kaamil noqday wa xuriyatin xurnimo ku kaamil noqday yafcalu fiihi shakhsigaas oo kaamilka ah alimaamu madaxweynuhu wuxuu ku samaynaa alaxada midka nasiibka badan oo min qatlin dil ah wa manin galladaysi ah wa fidaa'in furasho ah wa irqaaqin addoomaysi ah wixii maslaxadu ay ugu jirto muslimiinta ayuu ku samay yani waxa weli ujeeddada laga leeyahay qof kaamil ah laga soo qabtay gaaladii wuxuu kaamil ku yahay waa qangaar waa caaqil waa rag waa xor qof intaas ku sifoobay haddii laga soo qabto qof qangaara oo caqlila oo raga oo xora qof intaa ku sifoobay haddii gaaladii laga soo qafaalo madaxweynaha markaas wuxuu khiyaar u leeyahay inuu afartan arrimood wuxuu doono uu ku sameeyo qof qangaara oo caaqil oo xora haddii gaaladii laga soo qabto afartan arrimood wixii asagu maslaxo uu arko ayuu madaxweynuhu ku samay marka waa inuu dilo oo iyaga dhanba uu laayo inuu manni sameeyo oo uu galladaysto manniga waxaa loola jeedaa waa takhliya biduuni muqaabil inuu iska sii daayo isagoon wax lacaga ka qaada waa idin sii daayo socda inuu yidhaah meesha aad ka timaadeen gaaladiinni aada inuu yidhaah iyadana sharcigu waa u banneeyey qofka madaxweynaha iyo wafidaa-in madax furasho ama haddii kale madax furasho inuu ka qaado biasrin aw bimaalin dad iyagu ay naga qafaasheen oo iyaguba ay xoog nooga haystaan oo muslimiina inaan isku dhaafsanno oo nidhaaho annagu kontonaan idinka haynaanu idinka soo qafaalnay idinkuna intaasoo dad had naga haysaan aan isdhaafsanno maxaabiista noo soo daaya innaguna maxaabiista waa idin sii daynaynaa taana wuxuu u leeyahay khiyaar fidaa la yidhaha fidaa wuxuu kaloo xaq u leeyahay madaxweynuhu irqaaq inuu sameeyo irqaaq irqaaqa ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye addoonsi kulligood inuu ku xukumo oo uu yidhaaho kulligood waxaan idinku xukumay addoommaad tihiin muslimiintaa idin addoonsanay marka afartaas arrimood wixii maslaxadu ay ugu jirto dadka muslimiinta ah ayuu madaxweynihii ku xukumay marka alghaniimatu haadihi midani axkaamu اlghaniima haniimada axkaamteedii halkan sheekh wuxuu uga hadlay xoolihii gaalada markii dagaal lala galay wixii laga soo qabsaday see la yeeli waxaase waxaa la yidhaha haniimo gaadidaa laga soo qabsaday lacagaa laga soo qabsaday gawaariyaa laga soo qabsaday hubaa laga soo qabsaday see la yeeli haniimada alghaniimatu haniimadu luqatan min luqatin xagga luqada maakuudatu waxaa laga soo qaatay min alhunmi haniimaysi ayaa laga soo qaatay wahuwa qunmiguna alribxu waa faa-iido qunmi waxaa la yidhaha wixii lasoo qanimaysto oo lasoo faa-iido ayaa waxaa la yidhaha qunmi wa sharcan min sharcin xagga sharcigana maa ayuladii kii waya akhadnaahu maaga aan ka soo qaadanay min ahli xarbin dagaalka ahalkiisa aan ka soo qaadanay gaalada nala dagaalamaysa xoolihii aan ka soo qaadanay qahran min qahrin qasabna aan uga soo qaadanay iyo xoog xoolihii gaalada aan xoog iyo qasab uga soo qaadanay kaasa waxaa la yidhaha sharcigu u yaqaanaa haniimo maa yufcalu biاlghaniimati haada midkani ma ayladii kii weeye yufcalu lagu samaynayo bilghaniimati haniimada wixii lagu samayn lahaa haniimadii maadaama aanu garanay oo sheekhu noo soo tacriifiyey waxa ay tahay maxaa lagu samayn see loo qaybina xoolahaas yudfacu waxaa laga bixiyaa min alghaniimati haniimada waxaa laga bixiyaa asalabu ay اmasluub waa facal bimacnaa mafcuul kii la furtay kii la furtay waa laga bixin oo waa la dhiibi waxaana loo dhiibaa salabkaas la siinaa lilqaatili kii gaalka dilay ayaa loo dhiibaa salabkaas salabka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ninkan muslimka ah gaaluu dilay gaalkan markuu gacantiisa uu ku dilay wixii gaalkaasi uu wato oo dhan horta qaniimada kuma jirto ninkii dilaya iskale ninkii shaksi ahaan u dilay asaa iskale saacaddii gacanta uu ku watay dharkiisii hubkiisii wixii uu wato oo dhan ninkan dilay ayaa abaalmarin loo siina dhiirigelin wey marka dhiirigelin waayo qofku hadduu mar walba ogaado nin walba ninkuu dilay in wixii uu ku helnaayo labiskiisii iyo lacagtii jeebabka uga buuxday iyo daawadiisii iyo wuxuu ku dagaalamayo hubkiisii in la siinayo qof walba hadduu ogaado qof walba wuxuu isleeyahay yaan lagaa toogasho badina alla toban gaal dilo oo konton dilo oo boqol dilo nin walba isleeyahy marka islaamku xikmada waxa uu salafka u jideeyey waa tashjiic iyo dhiirigelin lagu dhiirigelinayo in gaaladii la laayo oo la dilo marka kow marka horeba qaniimadii intaan la qaybin salabkaasaa laga bixinaa salab salabka waxa weeye waa wixii laga furtay gaalkii ninkan shaksiga uu dilay ayaa gooni loo siiya salabkaas idfaacu waa la bixiyaa waa la dhiibaa min alghaniimati asalabu kii la furtay lilqaatiliyaa loo dhiibaa kii dilay gaalkana loo dhiibay oo la siin way uma markaas ka bacdi yukhamasu waa la shanshaneeyaa albaaqi intii soo harto baaqigaa la shanshanaynoo markii salabkaas laga bixiyey wixii soo haray shan qayboodaa loo qaybina intii soo hartay shan qaybood ayaa loo qaybina fatudfacu arbacatu akhmaasihi akhmaasi lbaaqi kaas baaqigaah oo soo haray khumusyaalkiisii oo afara waxaa loo dhiibi liman ruux ruuxaasoo shahiidda xaadiray alwaqcata dagaalka dhiciddiisa xaadiray kii baaqiga ah markii shan meelood loo qaybiyey shantii meelood afar meelood oo ka mid a ah, waxaa la siinaa dadkii mujaahidiinta ahaa aa loo qaybina shantii meelood afar meelood oo ka mid a ah, dagaalka meeshuu ka dhacayay dadkii joogay oo dagaalamayay oo muslimiinta ahaa ayaa loo qaybina sidii loogu qaybinayo marka waa sidan soo socota liraajili kii lugta ku dagaalamayay oo aan faras iyo gaadiid iyo gaari iyo midna aan wadan oo lugleyda ahaa liraajili kii raajilka lugta ku dagaalamaya waxaa u sugnaaday raajilkaasoo min ahli lfardi faradka ahalkooda ka mid ahaa dadka ahlufaradka ahayo in wax la siiyo ay xaq u yeeshay wahum dadkaas ahlu faradka laleeyahay almuslimuuna waa dad muslimiina dadkan in wax la siiyo ay waajib tahay muslimiintaasoo albaaliquuna ee qaangaara muslimiintaasoo alcuqalaau ee caqli leh muslimiintaasoo alaxraaru ee xora kuwaasoo addukuuru ee labka ah waxaa u sugnaaday sahmun hal nasiib ayuu leeyahay sahmunta marka waa mubtada dib loo dhigay khabarkiisina waa lasoo hormariyoo liraajili liraajili ninka lugaynayey oo lugta ku dagaalamayay sahmun hal nasiib uu leeyahay hal nasiib ayaa la hal qayb yani hal qaybaa la siib raajilkana maxaa loola jeedaa ahlulfard ahlulfard waxaa loola jeedaa yacni dadkii in wax la siiyo ay waajib ahayd oo jihaadka in wax laga siiyo iyo khaniimada in wax laga siiyo ay waajib ahayd dadkaas inay waajib tahay in wax loo qoondeeyo waa ruux shuruuddan oofsaday waa inuu muslim yahay waa inuu qaangaar yahay waa inuu caqli leeyahay waa inuu xor yahay waa inuu rag yahay qofka noocaasoo shuruudda oofsadoo lugta ku dagaalamayay hal nasiibuu leeyay hal qayb hal nasiib walilfaarisi kii fardafuulka ahaa oo faradka faraska ku dagaalamahayana faariskaas oo minhu mujaahidiintii ka mid ahaa halaaثatu ashumin saddex nasiib ayaa usugnaaday sugnaaday meesha ninka lugta ku dagaalamaya hal qeyb uu qaatay isagu saddex uu qaada saddex muxuu ka qaadanaa ninka faraska ku dagaalamayey dee hal qeybna wuxuu ku qaadanaa yacni dagaalkii shakhsiyan uu dagaalamayay labana muxuu ku helay gaadiidka uu wato gaadiidka iyo faraska leannahu nin faras ku dagaalamaya iyo nin lugihiisa ku dagaalamaya isku saamayn ma aha kana cadowga aada u jebinaya kan hubka wad yani faraska ku dagaalamaya kana cadowga aada u jebinaya marka meeshan me ninkan meeshuu ka qaato hal kun oo doolar tusaale ahaan uu ka qaato kanuu imisuu qaadana saddex kun oo doolar u qaadana kan hadduu boqol doolar qaato kan faraska iyo gaadiid ku dagaalamaya saddex boqol oo doolar u qaadana saasaa loola jeedaa marwa yurdafu waa la sabar siiyaa liman shaksi shaksigaasoo laysa minhum min ahli lfardi dadkaas ahlu fardiga ahee shuruudahaas khaaskaa loo xiray ruuxii aan ka mid ahaynoo shuruudahaas aan oofsan xoogaa sabar siina sabar siin xoogaa ayaa loo taagay jeebka loo gelina waa dad shuruudahaas aan oofsanay shuruudaha maxay tahay aanu soo marnay waa baaliqiin caqli xor dukuur maalan haween iyo ayaa dagaalkii yimidoo biyihii maaragtaahay ciidanka u daldalaya iyo qofka dhaawaca daldalaya iyo maxaa la siinaa radki maadaama haween iyo dagaalkiiba maaragtaahay qeyb ka mida ay ahaayeen oo meeshiiba ay soo xaadireen xooga ayaa la siin iyagana wixii uu u garto imaamku ama madaxweynuhu u garto ama meeshii waxaa yimid qof aan qaangaarhayn qof aan qaangaarhayna dagaalkii iska yimid oo caruurtii iyo waxyaalaha maaragtaahay dagaalkii iskala socotay oo wax dagaala ah aan samaynaynin iyaguna nasiib muqadara ma lahan laakiin maxay leeyihiin radki sabarsiin xoogaa ay ku farxaan ayaa iyagana la siin wayurdakhu waa la sabar siiyaa liman ruux ayaa la sabar siiyaa ruuxaasoo leysa minhu min ahli lfardi dadkaas ahlu aan ka mid ahayn xoogaa sabarsiinahaa la siin wayukhamasu waa la shanshaneeyaa khumusuhaa aqsaamtaas qeybaha aanu soo sheegnay khumuskeedii khumuskaasoo alkhaamisu ee shanaad shan qaybooda asna loo kala qaybina haniimada habka loo qaybinayey kow waxaanu nidhi ha laga saaro ninkii wax dilay gaalkii dilay wixii uu sitay ha la siiyo intii soo haraya waxaan u qaybinay shan qaybood afar qaybood maxaa la siiyey oo loo qaybiyey mujaahidiintii maxaa soo haray hal xabaa soo haray halkaas xaboo soo haray ayaa shan qaybood loo sii qaybina hal xaba hadduu soo haray shan qaybood ayaa loo sii qaybay halkaas soo haray sahmu nasiib lilmasaalixi ay masaalixi lmuslimiin muslimiinta danahooda ayuu u sugnaaday hal nasiib ilaa halkii uloo soo harayaa shan qaybood loo sii qaybiyey shantaas qaybood markii loo soo qaybiyey hal nasiib waxaa qaadanaya wixii muslimiinta maslaxaba ugu jirto o dhan ayaa la siiyay maalan waxaa ka mid ah culimmadii culimadii mudarisiinta ahaa oo casharada akhrinayay mu-adinkii masaajidka wax ka adimayey dadkii maaragtaahay masaajidka camirayey kuwii xusuunta iyo dhufaysyada ku jiray laakiin dagaalka aan ka gelaynin waxaas masaalixul qaaliyaalkii oo dowladda maaragtahay qudaada u ahaa waxyaalahaasoo dhanaa la siiy masaalixulmuslimiin wasahmu nasiibna lidawi lqurba qaraabada nabiga sala allahu calayhi wasalam kuwii u saaxiibka ahaa ayuu nasiibna u sugnaaday waa banu haashim iyo banulmualib banu haashim iyo banulmualib waxaa loo yaqaanaa waa aalu beyt nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa qaraabatu rasuuli illah sala allahu calayh wasalam waa qaraabadii nabigana sala allahu calayh wasalam wixii ka jooga ayaa iyagana halkaas nasiib waxaa laleeyahay qeybsada wa sahmu nasiib kalena lilyataama agoontu u sugnaaday nasiibka kalena waxaa la siinaya wixii agoonahoo dadka muslimiinta ku dhex jira ayaa la siinay وسهم nasiib kalena lilmasaakiini masaakiintu u sugnaado masaakiintii iyo fuqaradii iyo dadka muslimiintii yacni noloshoodu aysan iska dhammaystirnayn oo noloshoodu aysan wanaagsanayn ayaa loogu deeqi wasahmu nasiibna libni sabiil ibnu sabiilku u sugnaaday ibnu sabiilku waa نصيب dadka musaafiriintaas nasiib kalena lagu taakulayn shantii sidaasaa loo ilaa afar qaybood markii mujaahidiintii la siiyey hal qaybaa soo hartay halkaa qayboodaa shan meelood loo qaybiyey hal qayb waxaa la siiyey masaalixulmuslimiin qaybta labaad waxaa la siiyey qaraabadii nabiga sala allahu caleyh wasalam qaybta saddexaadna agoontii qaybta afaraadna masaakiintii qaybta shanaadna musaafiriintiyaa lagu taakulay nidaamkaas iyo habkaas ayaa marka loo qaybay alfayu haada midkani haadihi midani axkaamu lfay fayga axkaamtiisii halkan wuxuu rabaa sheekhu raximah ullahu tacaala inuu uga hadlo maalka loo yaqaano alfey iyo xukunka islaamku wuxuu ka qabo alfey alfey-u fey-u luqatan min luqatin xagga luqada alrujuucu soo laabasho wey feyga waxaa la yidhaha maal ka soo laabtay dhinaca gaalada ugana soo laabtay biduuni qitaal yacni wax dagaalaho lagu qaaday ma jiraana iyagaa isaga cararay ee ka guuran wa sharcan min sharcin xagga sharcigana maa ayoladii kii woy akhadnaahu maaga aanu ka qaadannay min alkufaari gaaladii wixii aanu ka qaadannay bikayri qahrin qasab kayrkiisna aan uga qaadannay gaaladii waa maal aanu ka qaadannay dagaal la-aan iyo khasab la-aan lama khasbin lalama dagaalamin waa maal si kale dhinaca gaalada nooga soo galay iyadoo xoog aan lagu muquunin kaasaa waxaa la fay ayaa la yidhaha fay maa yufcalu bilfay-i haadaa midkani maa ayuu laydinkiiw yufcalu huwa maaga lagu samaynayo bilfay-i fayga lagu samaynayo maalkaas gaalada aanu ka helnay oo dagaal la-aan iyo qasab la-aan aanu uga helnay maxaa lagu samay yukhamasu lfay u maagaas feyga ahayd gaalada nooga soo laabtay waa la shanshanayna shan qaybood ayaa loo qaybay fatudfacu arbacatu akhmaasihi maalkaas fayga ah khumusiyaalkiisoo afara waxaa loo dhiibi lilmursadiina dadka loo diyaariyey liljihaadi jihaadka dadka loo diyaariyey ayaa loo dhiibaahoo la siin wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah ullahu tacaala wixii xoolo ahee dhinaca gaalada naga soo gaara iyagoo wax dagaala gaaladii aanan ku qaadin shan qaybood ayaa loo qaybay shantaas qaybood afar ka mid a ah waxaa la siinaa dadkii jihaadka loo diyaariyey dadkii jihaadka loo diyaariyey maxaa loola jeedaa waa dadka liiska dowladda ku jira oo loo yaqaano almurtasaqa dadka murtasaqada loo yaqaano dowladdu ay jihaadka ku dhaqaalayso oo liiska dowladda iyo liiska mujaahidiinta ku jira dadkaasaa la siinaa afar qaybood oo maalkii fayga ka mid wa yusrafu khumusuhu khumusulbaaqi maalkaas khumuskiisii baaqiga ahaa khumuskaasoo alkhaamisu shanaadna waxaa loo iili masrifa khumusi اlkhaniimati haniimada khumuskeedii khumuskaas makaanu iiliddiisii ayaa loo iili qaybta shanaad ee soo hartana sidii haddaba khumuskii khaniimada meeshii aanu u iilaynay ayaa loo iili oo la siin khumuska khaniimada waanu soo marnay sahmu lilmasaalix wasahmu lidawi اlqurba wasahmu lilyataama wasahmu lilmasaakiin wasahmu libni sabiil shantii hadda aanu soo marnay ayaa iyagana la siina والله سبحانه وتعالى